وأصلي وأسلم على نبيه الكريم إمام الحنفاء وقائد الغر المحجلين وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا waxaynu maraynay bilowga suuratu alacraaf aayadda sagaal iyo toban waa qisadii nebi aadam iyo xaawa oo weerar uu ku soo qaaday ibliis kii la odhan jiray laciinka ahaa waxa aynu soo aragnay iyadoo ilaahay uu ka soo eriyey ibliis caalamkii wanaagsanaa ee sharafta ahaa oo loo soo tuuray meel liidata waxaynu soo aragnoo kale iyada oo isaguna uu ballan qaaday inaanu waxba ula hadri doonin ilmo ilaahayna uu ballan qaaday isaga ayaa wixii raacaa inuu ku caqurin doono naarka aadan baa ilaahay ula hadluu digniisinay qaala allahu tacaala rabbunaa waxau yidhi wayaa aadamu aadamow uskun deg anta wa wasawj adiga iyo ooridaada xawa aljanna ka dega jannadaa way ka dhig fakulaa waxa aa cuntaan min xaytu shitumaa meeshaad doonaysaanma wax ka cuna jannada waa barwaaqo dhammaystirana walaa taqrabaa haadihi shajara geedkaa u dhowaanina geed loo cayimay fatakuunaa min aldaalimiin dulmifalayaal bay idin noqon doontaa haddaa geedkaa cuntaan fawaswasa lahuma ashaytaan shaydaankiibaa waswaasiyey wuu lalaadiyeeyey wuu dhex hubay u dhex maray liyubdiya lahumaa si uu u muujiyo maa wuuriya canhumaa wixii iyaga laga qariyey oo min sawaatihim ah si cawradoodii a u muuqato ayuu macsiyadaa ugu riday wa qaala wuxuu ku yidhi markii uu qancinayay maa nahaakumaa rabbukumaa ilaahiinu idinma diidin can haadihi shajara geedka rabbi wax kale idinkumuu diidin ee wuxuu iiku diiday un ilaa an takuuna malakayn inaad noqonaysaan laba malag si aydaan laba mala ku noqon aw takuuna min alkhaalidiin ama si aydaan jannada ugu waarin daraaddeed unbaa geedka laydinku diiday wa qaasamahumaa walluu ku xagasiiyo u dhaarto wuxuu ku dhaaranayaa ibliis innii anigu lakumaa labadiina la min annaasixiin kuwa idiin daraynaya idinla talinaya waxba idinka dooni maayo halkaasuu wax mariyay sidaasaa qisadu ay leedahay aadam iyo xaaweel ahay wuxuu fasaxay inay jannada degaan halkaa ku raaxaystaan meeshaa ilahay uu ku casuumaya awliyadiisa waxa uu u fasaxay barwaaqada jannada inay meel waliba fasax tahay sida aayadda la sheegaysa min xaytu shiituma dhan walba afarta jiho laakiin geed qura ayugu rabbi calaamadihi barwaaqada way badanta jaladuna way necbo badanta laakiin geedkaasun iska daayala geedkaa iska daaya haddaa geedkaa cuntaa waaba loo sheegay oo ilaahay baa ka fallaagoobaysa ama rabbi waa ka qoydaysa ama daalinin baa noqonaysa waay sidaasaa markaa arrinka oo u dhacay waxaa halkaa ka muuqanaya odaygaa iyo islaamtaa hala yaabine inagaa ka liidan ama iyagu dee dad waxaa ahaayeen marka aani ku bilaabmaye innaga kownkana ay lahay u nagu casuuba wa jacala kullamaa cala alardi mubaaxadan xallow waxa dhulkaa ku nool oo dhan mubaax bay lahay nooga dhig geed quru buu yidhi iska daaya geedku waa maxay waa geedka macsiyada layna iyo geedka xaraanta layna macnaha nicmada adduunyada taala iyo wuxuu ilaahay halkan inagu xalaaleeyey marka loo eego wuxuu inaga xaaraantinimeeyey xaaraantu waa qaliilu uma qaliil wax aada u yar weyn lanna alasla fi lashyaai ibaax waxalla waxa dhulka guudkiisa oo dhan yaallaa waa mubaax weynooye dhowr shay oo kooban oo la tirin karo xaaraana dee intaa la tirinaya waa geedkuu ka kadhigan xalalo waxaa adduunyada bad iyo bel iyo ficil wax kastoo la sameeyo mubaax wadiya iyo wax kastoo la dhaynsado dhowrkaa shay ee xaaraantaa ah mooyaan marka xalaashuna aad bay u badan xaaraantana way koobanta sidaa darteed ayaa kii halkaa dagaalka ka soo bilaabay wuxuuna u qurxiyey un dadka waxaa la wixii xaaraan xalaashii halkaa wada taala ayaa dadkii xaaraanta ku foogan fooganya oo ugu jahaysanyahy oo cusbo iyo lagu daadiyey sonkor oo laga fujin maayo guurkii xalaasha halkaa yaala sinadii laga kari maayo aafaadkeediina loogi sharaabkii ladiidka ahaa ee macaanaayo halkaa yaala khamrigiiyo daroogadii laga kari maayo waaya caqiidadii iyo diintii wanaagsaneed oo halkaa taallaa shaki iyo faal laga kari maayo yaqiintii rabbi oo halkan taallaa sixir laga kari maayo dhan kastaba halka nolosha laeo waa geedkii unbaa ayuu baynu ku fooganahay ehm, muuqaalka halkaa ka muuqanayay aabaheen iyo hooyadeen waa ka ku soo faafay halkeeda markaa ibliis labadoodii u waswaasiyey sida u waswaasinayaa waxa weyn waa sheeko inuu ku akriyo dee waswaaska noociyada uu yahay waa ta laba arrimood buu yahay israaciyo wixii uu ku waswaasiyey wuxuu ahaa iyo natiijada ka dhalatay waxay ahayd labadaasuu ilaahay israaciyey waswaasku waa war qofka loo sheego oo wax khayr loo warin qof kastoo intuu kuu yimaado kugu akriya oo ku kala wareejiya oo kaa dhaadhiciya waxaan aan ah khayr ahayn qad waswasak kumana gooniyahan shaydaanka qura ee insiga laftiisuna waswaaskaa uu leeyahy ma daliilu calaa daalik suuradda qur-aanka ugu hoosaysa tumane waxa ahayd suurat maxay suurat lkhannaas alladii waswasa fii suduuri innaasi min aljinnati wannaas jiniyeysiba inay laabta waswaasiyaan ayaa la inoo sheego waliba si aanu shaydaanku ku waswaasanin baa ka bani aadamku ku waswaasanaya waayo waswaasku waa kaa waswaaska intaan la sheegin waxa uu ku yidhi waxa ilahay uu soo horumariyay natiijata alwaswaas waswaaska natiijada laga goosto wuxuu yihi liyubdiya lahumaa maa wuriya canhumaa bisawaatihima si uu ugu muujiyo wixii ilaahay uu ka qariya cawradooda ahayd si ay dabadda usoo dhigo macsiyo kasta qofku uu ku dhaco natiijadeedu waa ceeb iyo foolxumo waa qaawanaan qofkii weynaa waa geed qorofi ka dhacdayoo qaawanaan buu baxay ah, haddii aanu jirhkiisu qaawanaaninna ruuxdiisana qaawanaanaysa macsiyada labadaasay leedahay in jirkiina qaawanaado rucdina qaawanaato qofkiina hadduu qaawanaan u baxo waceebaba waa fashilma ilaha agtiisiiya ubadda agteedana natiijadii waa qaad maa uriya canhumaa min sawaatihima cawradii ka asturmay marka geedkaasi muxuu ahaa geedku kanuu ahaayo arabakhi buu ahaayo haruur buu ahaayo sumbul buu ahaayo xasaad arkaysaa iyadoo kutabaha qaarkood ay sheegayaan geedku muhiim maaha inuu yahay geed xun geedku geel xun inuu yahay shardi maaha hadduu doono geel wanaagsan buu noqon karaa laakiin waxa loo waxay arrintu tahay inuu yahay wax mamnuuc ah oo loo diiday inuu yahay hal shay baa ilahay mamnuucay marka kaasi nawciyadda uu doonaya magacuu doonaya ha ahaado meeshuu doonaya jannada ha kaga yaalo laakiin geedibuu ka turjumaya ilahay diiday waxaa labaada halkan ka muuqanaya wixii ilaahay uu ka qariyo sawaadooda sawaada waa xumays inagu waa xumays u bilaaba sida qur-aanku wa u cabira waxa weeye xubnaha fudalaadka iyo saxarada iyo kaalidu ay ka imanayaan ee taranka ee qofku diinta kale oo dhan uu isqaawiyo uu la hadha iyaga aaw asturo labadaasi ugu dambeeya meel la asturo ayuu marada ka tuura natiijadiisu halkaasay noqoto markuu waswaasinayo wuxuu yihi ilaahay iyo iyagiibu iska horgeeyay ilaan shaqadaydiisu waa intaasu addoonka iyo ilaahay isma seegaa oo ilaahay buu ka dambeeya addoon markiisa hore fidradii ku sugayay laakiin kolkuu ibliisku helo qofka ilaahay addoonkuusu kufanaya iska horgeynaya markaasaa wuxuu hi maa nahaakumaa rabbukumaa can haadihi shaja geedkan ilaahay kumuu diidin ilaa an takuuna malakayni aw takuuna min alkhaalidiin si aydaan laba malag u noqon ama aydaan jannada ugu waalin ayuu ilaahay geedkaa idinku diiday imika haddii waana dabeecadda bani aadamkana ama aadamahana wax iskaga abuuran laba arrimood inuu wax yeesho aanu ka dhimanina qofku wuu jecelya inuu wax yeesho isla markaana ku waado labadaasaa fiqriyan iskaga abuuran qofka luqadda uu kula hadlayo shaytaan iyo falsafadda uu soo dhigayo iyo siduu qofka wax uga soo dhaadhicinayana waa shariir uu yaqaana halku ka gelayo qofka qofkii dabeetana wuxuu ku yidhi haddii halkan aad hesho marag baadaad noqonaysa oo dhaafaysa basha geedkaadaad goow xalla waxa jannada yaalla iminkaa fasax hadduu aanan eh, kama dhimanaysa labadaas isugu nifaa malakaydi wey laba malag malagiyowna waa mid dee ka duwan baliaadam qof ka karaabo badan oo wax badan oo dhibo iyo baahiyaha ay leeyihiin bashar ayaanu lahayn malag taasaa darteed baa qofka marka la ammaanaya malag lagu sheegaa marka ammaanankii u dambaystay buu dee u gaadhsiiye halkaasaa lagu gaadhayaan aayad kale ilahaa waxa uu ku yihi ehm, si macno kale oo maaragtay danka yala duwan qaala yaa aadam hal adulluka calaa shajarati اlkhuld wa mulkin laa yabda maku tusiyaa geed haddii la cuno jannada lagu waarayo mulkina uu helayo qofku lahaansho ah daa'ima markaad qirada odhanaysa malikani way soo aroortay laakiin lam tawaatur heerkii tawaaturka qirada ay ku noqonaysaanay gaadhay marka malikani laba boqor ayaddaa kalunbaa laakiin macna ahaan sheegtao geedkan markaa cuntaan jannada waana ku waanaysaan oo ka dhiman maysaan weligiina waxbaa iska yeelanaysa in arrintaa dabeecaddaas iskaga abuuranka aadanaha daraaddeed ayaa ilaahay marka uu inaga dhaabicinayo jannada inoogu bushaaraynayo inagu abaabulay ayaa waxau dhahdaa khaalidiina fiiha abadan jannada aya jannadaasay leeyihin waxaasay wiilkii u leeyihin qof dadku markay jannada galaan khaalidiina fiiha abadan weligoodna way ku waarayaan labadii arrimood baa markaa ilaahay u og yahay inay qofka ku abuurayn marka halkan hadduu qofku waxyeesho waana ku waaray mana waaro qof milki daa'imana ma helo laakiin halkaasaa laga helaa ku ilahay uli subxana wa tacala jannada sidaa darteed baa qur-aanka ayad kastoo jannada marku soo qaado khaalidiina fiiha abada ayaa arkaysa waayo intaa marka wuxuu ka dhigay in ilaahay aanu dantooda wadin ayuu ka dhigay uba sii akiday taasoo warkaa ugu caddeeyeyba inaanu ilaahay dantooda wadina ibliisu dantooda wadaabuu ku sheegay markaasaa waqaasamahumaa inii lakumaa la min intuu walla maray ayuu yihi waa idla talinaya macnaheed waxa weeyaan ilaahay idlama talinaya dee saasa markuu uhi ilaahay wuxuu idiin diidan yahay inaad waxyeelataan markuu uhi waxaa la idiin diidan yahay inaad waartaan anaga labadiiba idin tilmaamay wey sidaasa had iyo jeer mar kasta oo qofku ibliis uu raacay ilaahay buu ga hor imanaya subxaanau watacaala ilahay buu ga hor imanaya ilahay buu ku gacan saega qofka may arag waa la cudurdaaraya labada qof wax bee qaar beena ma ah waa kii u horreeyey qabadii ku dhacday kii horreeyuu ahaa walihii beenta ahaa kii ugu horreeye maray ayuu ahaa markaa sidaasu halkaas wax mariyey marka aad iyaga ku eegto aayadda insaan kale usoo jeed adiguna is ku soo jeed oo dadku waxay kuu sheegayn bal iblis wuxuu kuu sheegay oo naftu waxay kuu sheegaysa muuqaalkan oo kale ma leeyahy kanoo kale u leeyahy kii wax kuu sheegay diintii waxaanay kuu sheegay oo ilaahay kuu sheegay oo rasuulku kuu sheegay oo lagaa nahiyey ayuu qof la imanaya markaas u markaasaa dadka qaarkood inta ilaahay iyo rasuul kaba dhagaysan waayo waa sida loo badan yahay ayay dhagaysanayaan gaala gaal dhagaysanayaal ibliis dhagaysan oo ibliiskii u khatar badnaa wey ee shariirka ahaa ee aada iyo aada dhibkiisu u badnaa uma laatiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa can aymaanihim wa can shamaailihim weerarkaa inuu soo qaadayo inglis afarta jihaba ah ayaa uu dhaan u maray waxaynu odhan karnaa gaaladu iyagu weeraradaa lixda jihaba way ka soo qaadan isagoo afar buu ballan qaada inuu weerar ka dhigay laakiin iyaga weerarkoodu cirkana uu yahay dhulkana uu yahay oo dadkii cirkana way kaga yimaadeen weerarkooda dhulkana uu kaga yihi oo aynu uga jeedno dawaa kuwa halkaa joojiya satellite dadka cawradoodii inta ay qayb ku soo sawiraan inkitii kale sadka ka gelinaya intay cerkay naga yimaadeen iclaankooda iyo warbaahintooda ayay dadkii cawladoodii intay sawleen qaarkood ayay kuwii kale guryahoodii bilaa-ida ku kaleen markaasay u geliyeen markaa shar iyo weerarka waasaa waayo alla wuxuu yihi fadallaahumaa biquruur fadallaahumaa labadoodii dhulku usoo tuuray dhulku soo dhigay intuu meelsaa ka soo tuuray biquruurin isaga oo dagay ku keliyay waa suldaaray falamaa laaqa shajarata markay geedkii dhadhamiyeen badad lahuma waxaa u muuqatay aadam iyo xawaa saw-aatuhuma cawradoodii baa u muuqatay markiiba markaasaa ay isu baxeen watafiqaa sharaca waxay bilaabeen yaksifaani calayhima inay dushoodii ku dhadhajiyaan min waraqi iljanna caleentii jannada oo ay yidhaahdaan bararta waxuun haddaba qabatay inaan isa sulmo wanaadaahumaa rabbuhumaa ilaahoodii baa u dhawaaqa alla wuxuu ku canaantay alam anhakumaa miyaanan idin dirin can tilkuma shajara geedka sababtaan idin geedkaa iska daayo hataadanin waaqul lakumaa miyaanan idin odhan buu lahay ina shayطaana lakumaa caduwun mubiin shaydaanku cadow idin yahay cadaawadiisu aanay qarsoonayn way iskafteen qaalaa waxay idhahdeen rabbanaa yaa rabbana ilaaha yagiiyow dalabnaa anfusana naftayadii waanu ku xaguntooboo meel baanu kaga dhacnay wain lam taqfir lana haddaanad noo dembi dhaafin watarxamnaa aanad noo naxariisan lanakuunana mina alkhaasiriin kuwa guuldaraystay ayaanu noqonayna ilaahay u naxariistaadaan sugay sidaasay idhahdeen fadallaahuma biquruub tadalligu waxaa la ydhaha qofkoo meel sare ka soo dhaca oo meelhoose ka soo dhaca qofka oo intuu meel fuushanaa meel hoose yimaado qofka oo intuu sameeyey hooseeya dalwin waxaa la yidhahdaa qaarka wadaan ee xagga sare laga tuuraa ceelka guntiisa la geeyo ayaa dalwin la dhaaa arrinkooda sidaasu ku dhaca waayo waxay taasi tusinaysaa qofku intaanu ilaahay caasiina ilaahay rasuulka uu ka dambaynaya diinta ilaahay ay hogaaminayso sharaf buu leeyahay ama ummaduba way sarraysaa ciisi bay leedahay laakiin kolka ay ilaahay caasiyaan xaqana ay ka baydhaan ummaddu dhulkay gelaysaa dhulka marka nabigu lahaa in allaha yarfac bi hada alkitaabi aqwaama wayarfacu bihi akrin ilaahay kitaabkan ummadda raacda meel sare ku geeyaa kuwa ka tagana meel hoosu geeyaa isweydaankaasa maca macsiyada raadkeed waa kaa daba umad cisi weyne iyo sharaf macsiyadana ha keenin fadallaahumaa biquruur isagoo ku kaniyey oo ku qanciyey xulaanta halka sugiyey markii ay dhadhamiyeen mabay ka dharginba markii ay dhadhamiyeen baa markiiba wax ka soo isbaxeen dadad lahumaa sawaatuma way isu baxeen buriya gacan bay noqdeen odaygiina waa qaawan yahay islaantiina way qaawanta waaya ah, taas weeye maxaa markaa qaawiyey dee waa halkii macsiyada waa qaawinaantaasi waxay sheegaysaa fadeexad qofku waa asturanya intuu diin ilaahay haysto balse hadduu macsiya u baxo waa fashilanya uu fadeexadaysan yahi ilaahay agtiisa hadduu ka fadeexadoobo qof maxay u taraysaa insaanka agtiisu ah ammaan uu ku leeyahay waxba u tari maxay xidhnaayeen marka hore talo ciidada qaarkood baa isku daya inay sheegsheegaan wixii ay xidhnaayeen markaasida qaarkood waxay idhahdaan waxay xidhnaayeen nuur nuur baa markii hore ku xeernaa oo asturaya qayb kale waxay idhaahdaan darka ay labisnaayeen waxa uu ahaa dar uu kasii joogo cidiyaha tobankee nafarood ku samaysan cidiyaha tobankee nafarood ku samaysan dhar ay kasii joogaano midabkaa lahaa ayay xidhnaayeen qayb kale waxay sheegaan kuwii jannada waxay doonayaan ha xidhnaadeene dad asturan oo qaawanaa u baxay baa qur-aanku sheegay sidii kolkii hore lahaa uu ku asturay macsiyadaasaa ka fayday warku waa kaa fidrada caaliga ee abuurka saliimka ahi waxa uu sheegayaa qofka markay cawladiisu muuqato inuu naxo inuu naxo sidaa daraaddeed baa naxdintii waxa ay keentay in ay maxaa ugu dhowtalo waxa astura caleentii jannada caalka aynu ka faaidaysanay caleenta waxaa subaysaan inay ku taalo geed midhihiisu waaweyn oo kolka geedka midhihiisu intay laaleeginka caleentiisuna laaleed qaaliga caleentaa dee imika khudrada burburan geedka laga soo gurayo caleentiisu waa koobkooban laakiin haddii uu geedkii noqdo geed aada u weyn midhihiisina weyn caleentiisana waxay noqon kartaa wax la hilaaban karo dee la guntan karo marka meeshu intaa lagu baraaray inay too lagu barwaaqaysa ayaa ka muuqanaya oo difada laga fahmaya ay tahay waxay arkeen haddaba natiijadii amarka ilaahay la khilaafo iyo wuxuu rabbi ka digayo la dhex galo natiijada ay leedahay inay dareeneen canaan ilaahay la dhacday waxay taasi tusinaysa maalinta qiyaama qof markuu ilaahay hor yimaado isagoo macsiyo soo sameeyey oo fadeexadaysan oo falkiisii ansixi karaynin mubaadimiyadii kusoo sameeyey ansixi karayn markuu ilaahay hor yimaado ee canaantaasi ay ku dhacdo waa inuu isciilkaafiyaba laakiin inta ka horaysa inta uu ifkan joogaa uu toobad keeni karayo intaa inuu qaata canaanta ilahay nusuusta uu nagu canaamanayo ee qur-aanka uu nagu canaamanayo oo dabeedna uu jaaniska ka faa'idaystay labadoodii markii la canaantay way iskafteen fursadii bay ka faa'idaysteen waa kuwa toobad keena marka innagana waxa ay tahay nasku wuu inoo sheegay qofka ceebtaa sameeya canaantaasuu leeyahy ka ceebtaa sameeya canaantaas uu leeyahy daynteennaan daaficin ka hor waa inaynu ka faa'iidaysanaa fursadda siday labadan uga faa'idaysteen aadam iyo xawa waxaa kaleynu ka faa'idaysanaynaa aayadda in had iyo jeer qofku uu gefi karayo mar haddii labadii asalkeen aha oo weliba aadam uu nebi ahaa uu gefay in basharku uu gefi karayo sidaa darteed ay tahay inuu garowshiyo bixiyo oo gefkiisa uu ka garaabo sidaa aadamka uka garaabo rabbanaa dalamnaa anfusanaa waa garowshiiyo ilaahay iyo ummaduba dembiga waxay kaa dhaafaan markaad galow laakiin haddaad kusii inta adag tahay wixii aada samaysay ummaduna kaama saamaxay ilaahayna kaama saamaxay lidaalik baa shuruuda tawbada ay ka mid tahay qofku in uu ka murugoodo oo uu gacanta ka qaado labaduba waxay sheegayaan inaad ka galowday xumaantii aada samaysay waaya saasay tay qaala rabbanaa dalamnaa anfusana naftayadii dulminaya wain lam takfir lanaa watarxamna haddaanad dembiga naga dhaaf oonad noo naxariisanin ilaahay waana kuna nanad khaasir waan khasaaray ilaahay khasaaraha adiga addoonka ka badbaadin kale kuulbaraysan ilaahuna dabaqabatee madcooyinka wanaagsan in lagu ducaysa saasoo kale waa nebimu ama saaxibu lxuud isagoo nibiriga calooshiisa ku jira ayuu garaabay markaasuu ilaahay toobad keena laa ilaaha ilaa ant subxaanaka inii kuntu min aldaalimiin markaas ayahayba ka soo saaray taa shuruudaha tawbadda ayay ka mid tahay qofku inuu ka garaabo wixii xumaa ee u sameeyey gacantaan ka qaado canaantii waxay u dhacday sawtii aan geedkan idiin diiday sawtii aan idinka digay kadib ku adaabulayna waa qulakuma ina shaydaana lakuma caduwun mubiin qisaduna saas kumay sheegaysa shaydaanna waa laynooga digay geedka xaaraanta laydhaana waa laynooga digay hadduu qofku ku dhacana jaaniska inuu ka faaidaysto utooba keeno mar walba nuxurka qisada lagala baxayo qiso caadiya una u akriyaya nolosheena inaynu saxay inay saxayso waa inaynu dareeno qaala markaa ilaahay wuxuu ihi ihbituu dega bacdukum libacdin cadow barkiiba barhka kale cow buu yahay walakum waxaad leedihiin fi lardi dhulka dhexdiisa waxaa ku leedihiin mustaqarun meel aad degtaan wa mataacun ilaa xiin iyo waxaad ku raaxaysataan ama inaad raaxaysataan ilaa intii muddo ah oo naftan aydinka qaaday qaala ilaahay wuxuu ihi marka fiihaa taxyaw dhulkaa ku noolaanaysa wa fiihaa tamuutuun iyadaa ku dhimanaysa ano laydinku aasaya wa minhaa tukrajuun iyadu baana laydinka soo saaraya yaa bani aadam ina bani aadamow qad anzalnaa calaykum waxaanu idinku soo dejinay libaasan dhar baanu idiin soo dejinay yuwaarii saw-aatikum cawradiina qaliya wariishaa shay sida baalka oo kalea wax idin qurxiya dar bilic lahoo wax laysku qurxiyona waa idiin soo dejin walibaasu taqwa darka cabsidu daalika khayrun kaasunbaa khayr badan daalika min aayaati illah aayaadkii ilaahayna ka mid in kuwan idin tilmaamay lacallahum yadakkaruun dadku si ay u waanjoobaan baa aayaadkiisa ilaahay ugu soo dejiyay arrinkii waxaa u dhacay oo qisadii lagu soo gebagabeeyey in la isku soo daray aadam iyo iyo xaawa iyo egays intiiba waxaa la halkan jannada iyo caalamul culum caalamka sare ka tega oo oh, dhulka isla taga isladefo ka bilaabmaya lagama reeminayaba waa imtixaan isla dhadhacan baa layi marka halka ay iskala soo daadegeen samadana lagu sheeg jannadana lagu sheeg wa fi samaai risqukum wamaa tuucaduun samada waxaa ku sugan bu lahay asaaqadiina iyo wixii laydin oo jannada ah jannadana caalamka koray ku taalla ka dega u gaalay halka isaga laftiisiina la abuur oo laynagu saliy meel kalu taga mahayo wuu naweheliyaa halka dhinacan malaa'igtu ay naga taagan yihiin ayuu isaguna marmarkana kaga taaganya gaalkaa u taga waa la isku imtixaanaya isna wuu inagu imtixaanan yahay inana waa ku imtixaanana bal midka uu ka adkaada iyo ka iska celiya sidaa waxaa faa'iideynaya bay culimadu leeyihin jamaca ihbituu bacdukum libacdin walakum jamacaas wuxuu tilmaamayaa in la socdo oo lasoo wada saaray ayaa maaragtay macnuhu noqonaya ilaahay subxaana wa tacaala cidla kuma tuuline wuxuunu un inay geli doonaan nolol tii hore ka duwan uu ka muuqanayo tacs uu ka muuqanayo geeri ay ka muuqanayso macnaha ku iman doonto noloshaasoo marka naska la dalabiyo haw iyo tacabna iskale waa nolol ehm, gudaysan waa nolol habka loo noolanaya kii jannada uu ka duwan yahay rafaadkeeda iyo shaqadeeda iyo tacabkeeda leh waa nolol geeriya ay ka dambayso asaabatumaa waayo iyadu kolka si loo ego cashuumada way tay si soo sheegnay laakiin tii hore dee gaari mayso tii hore gaari mayso ee imtixaan baa la mariyay dadkii ka farcamay aadamiyo ilihii soo wada socdaa la isku imtixaanada waxaa lay tii hore waxaa kusoo noqonaya wareegii imika uu dheeraaday oo la yskala soo baxaya tii hore waxaa ku noqonaya noloshii raaxada lahayd cidda soo baasta imtixaanka adduunyada markaasaa noloshii wanaagsanay ku laabanaya aadan iyo xaawo laga keeno kan imtixaankan adduunyada lasoo soo marayo wareeg halka kusoo fashilmaana waxa uu ku haraya halkan iisku haray wareeggaa inagu dheeraaday uu ka xumaaday nabi muuse calayhi salaam ilaahay baa wuxuu istusay caalamkiisa waambiyada isku isku tusay cajaayib kale nabi muuse iyo nabi aadam nabi aadam ayuu weeraray nabi muuse dood ku weeraray kolkaasu wuxuu yihi aadam baa ahay aadamkii jannada naga soo saara odaygii ku xayraama wuxuu yihi aadamkii jannada naga soo xadiid saxeexaa tilmaamay makii baa ahay kolkaasuu yihi eh, miyaa isagoo yar cudurdaaranaya aadamna ah? miyaana tawraad ka helin muuse reer banu israail soo may miyaana tawraad ka helin intii alla igu abuurin muddo dheer ka hor muddo dheer ka hor in aadan uu ilaahay caasiyo oo geedkaa cunay iyadoo ay kusii ba intii abay abuurinka hor inay sii qornayd tawraadtaa ma ku haysa haayo waan ku hayaabu haddaama waxay lahayd qadaray baad igu calaamanaysaa marka nebigu waa kale faxaja aadamu muusa nebi aadam wuxuu ka xujo helay oo uu kaga adkaaday xaggii dooda ehm, nebi aadam wuxuu ka xoog batay muuse marka waxa u daliishaday qadarkii qadarkii buu udaliishado muusena maanu qadarkaa ka maro ma hayo marka hore waxaynu soo niday qadarka in loo daliishado musiibada way bannaantay laakiin in loo daliishado macaayibka iyo wixii ceeba ma banaana miyaana tii oo kale noqonayn aadan gefu galay miyaanu qadarkii u daliisha maya waxa culimada ay leeyihin taa baabkeena maahae musiibo dhaclay in halkaa la inaga soo saaro halkan hawshan iyo kadeedka badan laynagu imtixaano layna mariyay musiibo dhacday ahayd musiibadaasu aadan qadarka u daliishaday gafkiisa kuma saxay waayo sidaas sidaa markaa noloshii aynu u fahmaynaa malo laynagu imtixaamaya inay ka adduunya hela la imtixaamaya ka cilmi hela la imtixaamaya ka caafimaad hela ka xoog hela ka xool hela ka madaxtinimo hela intuba imtixaan bay u yaalaan wanabluukum bishari waalkhayri fitna ilaahay baa wuxuuhi sharka iyo khayrka labadaba ta halkan ku haysaan waa ku fitnaysan waa ku imtixaananta walakum fi lardi mustaqar dhulka mustaqar baa ku leeya mustaqarkaa la keenay aadam iyo xaawaha ku ah qaarkood waxay idhahdeen jidda jadda ayaa laga keenay markaa jaddadeen baa halkaa jidda ku aasan oo xawo ah meshi meeshii la keenay qaar kale ciraaq dee xikmay ku jirta ilaahay baa sheegi lahaa subxaana wa tacaala arrintu meesha lagu soo dejiyay maaha dhulkii waa isku waday kaale laakiin waxa xikmaddu ay tahay iyo waxa wax laga faa'idaysanayo nicmada ay ka yimaadeen iyo sababta laga soo saaray iyo halkan waxa loo joogay iyo halka lagu socday iyo baabkaasaa la eegaya laakiin booska in la eegaago la daydayo haddii siri ku jirta daskaa sheegay mataacun ilaaxiin mataacu waa xooga raaxa oo ilaa inta waktiga de qofka ka dhammaanaya marka halkaa waxaad ka arkaysaa sida qisadana gebagabadeeda ilaahay uu ka dhigi doono ummad waliba wakti bay leeda wa ilaa xin ummad waliba waktigeeda ayay qaadanaysaa sida aayadda afar iyo labaatanaad walikulli ummatin ajal faida jaa ajalhum laa yastaakiluuna saacata walaa yastaqdimuun ummad waliba wakti qaadanaysa qof waliba wakti buu leeyahay cid walba taariikhda xusi ilaahay agtiisa iyo ummadda agteeda talo maxay taariikhda ku xusaysa talo maxaa qof qofkaadan ka warrami doonaa ma ammaan bise ee wa mataacun ilaa xiin waxaa arrinkii isu rogay in dhulkii uu noqdo iyo basharkii iyo bani aadamkii halka yimi laba cunsuroo kadhan islaasinaya abuurkii iyo ku aaskii iyo ku dulnoolaashii fiiha taxyaw وفيها تموتون ومنها تخرجون منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى canaasirta ama qaybaha uu ka kooban yahay dhulkiibaa uu ka kooban yahay basharkiina hadda tibi ahaanba la eego iyaduu ku dul nool yahay iyadaa lagu aasaya iyadaana laga soo talaamuli doona marka dambe soo baxay labadaa cusure mutalaasimka ayaynu noqonay marka halkaasaa uu ku dambeeyay digniin baa hadda la timi aadan xaggiisa inaynaa waxba soo eegin bal imanka imtixaanku inaga umin haysto aadam waktigiisii qaaday calayhi salaam imtixaankii isaga ahaana guuraysay kol hadduu lahay towbadii ka afbaaqay inagii baa markaa imtixaanka una maraya sidii aadam loogu yeedhay halkaa hore uu laha uri wayaa aadam uskun anta wasawtuka aljanna ayaa afar jeer yeedhba soo noqonaysa afar jeer afartaba inba bani aadam baa loo yeedhaya وقوع islaamaya iyo mooyinkaas yaa bani aadama qad anzalnaa calaykum libaasa yaa bani aadama laa yaftinannakum shayطaan aayadda kusoo xigta yaa bani aadama khuduu ziinatakum cinda kuli masjid yaa bani aadama imaa yaatiyannakum rusulu minkum yeedhmadaa midiba dhinacda kusaynaysa midiba dhinacbay dadka ka jahaynaysa intuba waa tilmaamin iyo toosin iyo digniin iyo imtinaam ilaahay nicmadooda si inoogu mana sheegay markaa marki waxa waxaa idinku soo dejiyey libaas waa dhar qariyo cawladi iyo riish riishkuna waa dharka la isku qurxiyo iyo dhar kale oo isagana libaasu dharkaa la dharka oo kaba sii khayr badan kaa hore marka halkaa waxaa ka muuqday ehm, dharkii inuu noqday nicmooyinka ilaahi ilaa wixii cawro ka soo gaaray iyo qaawanaan aragna aadam iyo xawa marka nicmooyinka ilaahay uu bixiyey ayuu ka mid noqday marka siduu ilaahay usoo dajiyey dharka anzala mararka qaarkood de u abuuray noqota wa dhar ilaahay u idin abuurayo idinku ilhaamiyey saa u samaysan lahayeen meeshaa ka samaysan lahayeen buuqa bixiyey waa nicmooyinka ilaahay ayuu ka mid noqday dharkaas waxaa nicmo ilaahay ha ahaato laakiin haddana waa waxay lahayd uu ku adoonsaday dadku inay qariyaan cawradooda waxay lahayd ku adoonsaday wey raggii bay waajib ku tahay dumarkiina waajib bay ku tahay sharaftii insaankuna way ku imanaysaa quruxduna asturnaantay ku jirtaa foolxumaduna qaawanaantay ku jirtaa waa hawaan wey waxaa nasku uu muujinayaa alkhasaais khasaais alfitra الفطرية lilinsaan abuurka caadiga insaanku wuxuu sheegayaa inuu isasturo walkhasaa'i khasaa'is alxayawaan alfitriya alcodm abuurka xayawaan ee dabiiciga caadiga ahayna wuxuu sheegaya qaawanaan allah waxau caadiya inay iska qaawanaadaan bani aadamkana waxaa caadigu u yahay in eh, abuurkoodu sheegaya inay asturnaadaan markooda horeba lidaalika baa haddii asturnaanta ay ka tagaan oo dadkii ay qaawanaanaan khadka ay marayaan maaha khadkii bani aadamka iyo fidradiise waa khadkii xoolaha sidaa darteed ba xadaaradda islaamka marka ay ummadaha cawaamka ah qaawan gaadho waxay u soo celisaa fidradoodii iyo abuurkoodii ahaa dhar baa islaamka u labisaa jaahiliyada markuu arkay iyadoo qaawan dadka cawaamka markuu islaamku gaadho iyagoo fikradoodii ka tiradoo qaawan dhar baa loo geliyaa waa la asturaa laakiin jaahiliyadu meesha ay gaadho taqadum iyo horumar iyo xabaaradu waxay uga dhigtaa qaawanaanta lidaalik baa qur-aanku markuu qiimaynayo ummadahan iimaanka lahayn dee wuxuu ku tilmaamaa maxay dee nicmooleyda waladiina kafaruu yatamatacuuna wayakuluun wayakuluuna kamaa ta'kulu lancaam wanaaru baswala alancaam nicmooleeda la mid yihiin sideeda muxu cunayaa baihay in ilaa kalancaam bal marka waa khasaa'istii bani aadamku lahaabay ka tegeenoo tii xayawaankay ku dhigeen laba cawlaa jira cawra waa tan jirka cawrana waa ta ruuxda cawradan jirka waxaa waajiba in lagu asturo dharka cawrada ruuxdana waxaa lagu asturayaa alla oo sidan had iyo jeer jidku u qaawanaado foolxumo iyo ceebna u leeyahy ayaa qofka marka ruuxdiisu ay qaawan tahay lakacabsiga ay ka qaawan tahay ay u foolxunta markaasaa qofku hadduu bilaa taqwaya waxaa soo baxaysa weligii ha dhar wanaagsan ha xidhnaadeen inna dabeecadiisa iyo la dhaqankiisa iyo kakanaantiisa iyo naxariistaradiisa kolka la eego cid walba ay u muuqanaysa sida ruuxdiisu u qaawan tahay marka nasku wuxuu inoo tilmaamaya dadka ruuxdoodu inay u baahan tahay nar sida ay u baahan tahayba maxay cunno watasawadu faina khayra zaadi ataqwa sahayla inau sheegaya halkana daranku sheegaya waa laba cawrood oo maaragtay aan kala dhicin wey masala jahliga oo kale haddaynu ka soo qaadan waa cawro ay iska leedahay ruuxda qofka ruuxda qofka cawro ay leedahay sidaa daraaddeed inay cawro tahay qofku marka jaahil la uu ka xanaaqaa wuu diidaa wuu ka xumaadaa waa ka dhiidaya maxaa keenay taa wuxuu dareenayaa cawranimadiisa marka wuxuu garan waayo uu ku fashilmo wuu khajilaa sida qofku had iyo jeer marka maradu ay ka dhacdo uu u khajilo oo kale waa cawro qofku marka damiirkiisuu sii dhoolay macsiya uu ku dhaco wuu khajilaa waayo waxaa eh, faydantay oo maradii ka dhacday ruuxdiisa marka cumuuman waa inaan la isku dayntan dusha in la asturo waa la asturayaa waa waajib halkaa laga laakiin ilaa asturo labadaba saasay qofka bani-aadamnimadiisu saasay ku jirtaa laakiin waxa ayaan darale in markii islaamku qaar labadaaba ka qaawan ay moodeen inay horu mareen oo ay ku sheegeen xadaarada iyo taqadum war annaga xadaarada iyo taqadum iyo horumar lebay ku yidhaahdeen eena soo dabagala asturnaantii ruuxdana ma hayaan asturnaantii jirhkana ma hayaan oo wax mooda moodo oo ah kolba la isu qaawiyo sanadba waxa soo baxa wax moodoc cusub la idhaahdo oo ka turjumaysa oo sheegaysa dhanka la iska qaawinay midigtaa dabada ilaa midigtaa laga qaawinaya sanadka dabada ilaa bidixdaa laga qaawinaya sanadka horana xagga qoraa la qaawinaya ismaan lahayn tiifiyada waxa ka soo baxade wax la qariyo u mooyaane qof qaawan laakiin tiifiyada qaarkood iska dareesyaku ay leeyihiin qofku isagoo naagtu iyadoo qaawada laga xaysa oo mararka qaarkood kayshada iyo dhigisiya waxaa meelaha ku aarjirta lahayn dawaad xulfiitan oo dawladi leedahay oo baxaya oo qofkii doonaaba uu eegi karayo loo kala isla kuweyn ayaa dhigisiiyo kayshadigiina laga tuuraya marka waxaa saa ay daawanayaan carruurtii oo dumarkii daawanayaan oo dadkii waaweynaa daawanayaano se wadaaf ay dalbeenayaan kuwana iska laakiin kuwa qalbigaa dal noqonay marka cumuuman taasi saasay ku tagtay tii alla kacabsiguna balan jirtaa dee qofka awrkiisa ku xidhiidhiyay awrkaa halkuu kula dhaadhaci baad u maray halka uu kula dhaadhacay ilaahay ka soo reeba uu leeyahay waxa u adeegaya taa in badan baad arkaysa nasku aayaadkan iyo aayaadka soo socdaba saw-ada saw-ada saw halkaa dambe ilahay wuxuui yanzicu canhumaa libaasahuma liyuriyahumaa saw wuxuu ka siinayaa dharkii si uu saw-ada u tusiyo saw-adu waa xumaysta goormay xumaysta qofka marka damiirkiisu sii nooye dharkan ama kacabsiga ruuxda wuxuu ka sii jiraa markaasuu qofku ereyadan xumaysta u arkaa inay xumaysta laakiin haddii kale oo qalbiguba u dhintaba oo dharkii alla kacabsigu filish yahay qofku xumaystaa ziinu u arkaya iminka dee mar haddii la xayaysiinayo saw-a maaha agtooda وزينتين sawaqtayn maaha waa ziinatayn dhankadka iyo waa laba meeloodoo la iska eego oo dee la isku xayisiiyaba kor hadday noqotay sawatayn iyaga way u dhaaftay leannahu damiirkii sheegaya waxaan inuu sawatayn yahay ayaa meeshii ka baxaya marka xaqaaiq badan qur-aanku uu inoo tilmaamay baynu akrinaynaa laakiin aynaan dhadhaminayn qofkuna marka uu arko ummadaha ingiliisku casharada adag uu u dhigay ee la yidhi istaxwada calayhim shaytaan uu ka waabeentay markaasaad casharada aada u dhaqanin karaysaa walibaasu taqwa daalika khayr marka riishku waa markiio mid aynu isku qurxinay mid in asturo labadaba ilahay waasman labadaba waynu u baahannahay labadu ma kala hari karaan markaasaan qofka laga xiiso goynaynin muuqaalkiisa oon laga xiiso goynaynin dalaacadiisa oon laga xiiso goynaynin qiimaha uu leeyahay qofka dalika min aayaati illaahi lacallahum yadakaruun waa aayaadkii ilaahay oo u baahan in lagu waantoobo si ay dadku ugu waantoobaan si loo akriyo oo loo xafido oo la isaga dhigo oo loo eego dhammaan lacallahum lacallahum yatakaruun yatadakaruun si ay u waantoobaan dadku aayaadku si ay wax kugu kordhiyaan iyo cumadii baa socotaa haddoo ay lagu jahaystay yaa bani aadama ilma bani aadamu laa yaftinannakum shaytaan shaydaanku yuu idin ibtilayna kamaa akhraja abawaykum min aljanna labadii idin dhalay siduu jannada uga soo saaray markaasuu ibtileeyelayaba u fitneeyey yansicu canhuma wuxuu ka siidayaa libaasahumaa dharkoodii buu ka siidayaa liyuriyahumaa si uu tusiyo aadam iyo xaawa saw-aatihima cawradooda si uu tusiyo innahu yaraakum huwa ibliis buu idin arkayaa isagu wa iyo tolkiisu iyo waxa ka faracaan isha idinku hayaan min xayu laa tarawnahu meelaynaan idinku ka arkayn inaa jacalna shayaaiina awliyaa shayaaiintii waxaanu ka dhignay kuwa xitow ah inaa jacalnaa waxaanu ka dhignay ashayaaiina awliyaa shayaaiintii waxaanu gacal iyo tol iyo xitow ka dhignay ayo liladiina laa yuminuun dadka aan iimaanka ahayn oo la sii iftiimiyo la yidhi waidaa facaluu faaxisha markay soorxumo sameeyaan iimaanlaawayaashu iyo ceeb markay sameeyaan qaaluu waxay dhahdeen aflagaantay ku daraano wajadnaa calayha aaba'an aabayaashayaan kusoo ku soo gaadhnay dhaqankan soolxumada ah wallaahu amaranaa bihaa ilaahay baana na faray oo waa ku adkaysanaynaa weliba saasay dhaha qul waxaad tidhaahdaa ina allaha laa ya'muru bilfaxshaa ilaahay dadka soolxumada ma faro ataquuluuna cala allah ma waxaa ilaahay ku odhanaysaan oo ka sheegaysaan maa laa taclamuun waxaa jahli kaga sugantihiin ilaahay cilmi iyo xaqiiqa laga wariyaa laakiin jahli ilaahay looma nisbeeyo subxaana wa tacala iyo been abuura yeermada kale waxa weeye nicmadii ilaahay iyo asugnaantii adaabtii markii laynagu soo baraarujiyey ka nicmada ay nagala dagaalamaya akhlaaqdaa iyo qiimaha ay nagala dagaalamaya waa ibliis ha eegina uun weerarka ku qaaday aadam iyo xaawo waxaa laygii sheegay taasina calaawad abtirsatay ahayde waa idinku soo maqnaya yuu idin fitnayna fitno waxaa la ilaabaa had iyo jeer qofka wixii qaawacee loo geysta diintiisa iyo dadnimadiisa iyo adduunyadiisa iyo aakhiradiisa ka aafeynaya wixii diinta kaa aafeeyey dadnimada kaa aafeeyey adduun iyo aakhiraba kaa xumeeya fitna ah isagana badeecad u iibgeeya oba intaada inuu diintii iyo dadnimadii aakhirada kaa wado intaas u iibkee ah haddaba shaydaanku yudi fitnay meel kale ma jire wuu idinku jahaysan yahay waa idinku lifaaqan yahay wuu idin ag joogaaye yuu idin fitnayn siduu aabbihiin iyo hooyadiinna u fitneeyey oo uu jannada uga soo saaray markaasina ilaahay waxa uu tilmaamay oo uu cabiray fitnada inay ka qayb ahayd qaawanaanta qaawanaanta ku sameeya aada iyo xawa ayaa fitnada uu ku fasiraya siu canhumaa libaashumaa liwiyahuma sawaati waa fitna fitna wey markuu nabigu leehay calayhi salaatu wasalaam ummadayda ama ragga kagamaantihiin ummaddan ka mida fitno ka badan dumarka fitno ka badan dumarka dumarku ee goormay fitno noqdaan marka dhinaca shar kale loo isticmaalo ayay fitno noqdaan dumarku marka loo adeegsado ama iyaguba ay u hawlgalaan dhinaca khayr kale waxay noqdaan hormuudka ummadda iyo lafdabarta ummadda iyo hooyada ummadday noqdaan mar walba fitna maaha laakiin waa marka da dhinaca sharka dumarka inoola kaco ay noqdaan kuwii la isku haysta ay noqdaan kuwii ragga laga horgeynaya ay noqdaan kuwii qaawanaanta loo isticmaalaya ay noqdaan iyadoo qaawan kuwa xolka lagu xayaysiinaya udheelkiibaa lagu xayaysiinaya laga cunaya oo kii la isleexanaya lagu xayeysiinaya oo warshadii baa lagu xayaysiinaya oo t tifigii baa lagu xayaysiinaya oo saabuuntii baa lagu xayaysiinaya maxaa fitnaya haraybada marka siduu nabigu u tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam waa saas weeye saas wey markay gabadha noqoto mid loo isticmaalaya dhinaca karaamadaraan iyo sharka oo la faaidaysanaya waay waxa halka naskuu leeyahay ficilka waa ficil mubaaric yanzico nazaca nazaca canhumaa libaasahumaa maaha laakiin waa yanzicu wuu siibaya wuxuna u dhacayba laba macnuu faa'iidayn karaa istixbaaru suurati imaam maadigii dhacay sawirkiisii oo lasoo xaarifsanay cilmi albalaga sida macruufka ku ah marka mudaarica la cabiro kaasi midkuu noodaa sawirkii dhacdadaas oo hortaada la keenay sidaa ila waxaad leedahay kuwo mukhayira oo qofka bani aadamka ilahay wuxuu sameeyey qayb maskaxdiisa ka mida wax uu ku sawiran karo aad ugu sawiran labadaa qofka karaamada ah ee meesha karaamada la jooga ee ilaahay uu kalaamay malaa'igta u oo qaaruna huriya gacana sidaa sawirkaa u sawiran karta iyo halka u dhigay karaamadiisu uga tuuray manaa qofku markuu liisadeecaal kala jir sawirkaa si aad usoo xaadaysato mudaarican tilmaamay halkuu ka siibaya aadna waxaa kaloo noqon kartaa hujuumkii labadaa u ku qaaday muu joojinin bee weli u haddii iyaga ay tegeen dee ubadkiisiibuu ku wadaa oo hadduu iyagii ka siibay kuwan uu ka siibaya rarkii u ka saaraya simcan malimaa samaani yuriyahumaa sawaati ilaahay subxaanau watacaala marka uu ciid u dhigaya isagaa yaqaana sida uu dadka wax ugu sheegaya wuxuu tilmaamay inuu cadow weliba cadowga ka ugu khatarta badanina waa ka ku arkaya arkay halkaasuu ku jiraa ma arkaysid qaafil baad iska tahay waad iska socotaa uu kaa dhex toosaya macnaa adigoo iska koonyaysan oo iska socda haddii cadowgu uu hoostaada ka kaco adoo diyaargarooda oo nasaas cabaysanin oon dhufays gelin oon ciidankii kala bixin oo kolonya ku jira haddii lagaa dhex kaco ninba meel ba-ada ma waa macruuf ibliisku saasuu yahayoo isagoo inoo sheekaynayo inagu nifaaqan oo ina waswaasinayo o ina jahaynayo oo bani aadamka inoo soo isticmaalayo ehelka inoo soo isticmaalayo saxiibka soo isticmaalaya ayaanan iska arkayno qaafil iska tahay dabeetna markaasuu kugu guulaysanaya markaasuu ku jahaynaya ilaa macashadu allah inahu yaraakum huwa wa qabiiluhu min xaysu laa tarawna ma arkaysaan isagiiyo tawkiid way idin arkay marka khatarkiisu way sii badanta laakiin ilaahay wuxuu tilmaamay dad uu kala baxaye cidda uu ku guulaystay ee uu ka faa'iidaystay ee weliba ehelnimo ka dayday waa ayno inaa jacalna shayaadiina awliyaaa liladiina laa yu'minuun qofka aan iimaan lahayn baa weli iyo tol iyo xigta u shaydaan u yahay ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا ومقعي إلى إلهي وكلك إلهي إلينا الشيطان غورتين هي إلهي لك أمان ويسد وكعل يطل يحيط أيقول نوضا sidaa darteed markuu iib keenayo badeecadiisa foosha xun shaytaan markuu dadka u iib keenayo waxa koobaad uu ka bilaaba waa imaan macsiyada koowaad waa shirkiga iyo kufriga iyo gaalnimada kaasuu uga bilaabaya meel sati maaha dariiqatu e, talaqi laakiin waa dariiqatu tadali aynu uga jeedno halka hoose loo bilaabo hal kasta kaga dhufanaya xagga buuran buu ugu dhufanaya dubaha xagga buuran ayuu ugu dhufanaya waa saasaa ilahay uu tilmaamay subxaana wa tacaala kamahali shayطaani id qaala lilinsaani kfur falamaa kafara qaala inii bariibu min ogfur buu uga bilaabaya ogfur hadduu ku kari waayo laga yaaba inuu kabaayirta ku xigsiiyo hadduu ku kari waayo laga yaaba inuu sakaayirta ula guuro waxoo dhan ba hadduu ku kari waayo laga yaaba inuu dadka ku kixiyo laakiin horta ogfur uga bilaabaya marka qof inuu taa ogaaduu ku galaabusa waa sa ilahay oo tilmaamay liladiina laa yu'minuun dadkaan iimaanka lahayn iimaanka lahayn waa ahel buu yahay shaydaan waa shayaaiin alins ayuu weeranayaa ka agdowya waxa uu qofku ku shaydaanoodayo shaydaankana tan ugu noqonayo amniyo ayaa halkan ilahay uu ku xuso alle asalkeedaba iimaan la-aan inay leedahay foolxumo la yaab ficilka foosha xun iyo qowlka foosha xun iimaan la-aan baa ah. qofku sideedana intuu iimaan lehe wuxun buu la haraa wuxun buu ka xishoodaa wuxun buu ilaahay kaga joogsadaa waa kuwan iimaan la-aantii waxaana kasoo yaabay وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها dhibanaantii kaasaa ka soo yeeha waxay markay foolxumo sameeyaan foolxuma foolxumada waa macaasida ee dhinacyadeeda kala duwan dhan walba waxay faaxishada sidaada maro badan lagu fasiraayeen laakiin faaxisha dhaqanka qayb wal oo la egaba foolxumada ka timaada waa faaxisha imaan la-aantu waa faaxisha akhlaaq xumadu waa faaxisha xaaraan culimadu waa faaxish wax waliba oo xuma ay faaxishu noqon markay faaxisho sameeyaan inawar ka daay ayay dariishadaan dhaqan faasigahoo aabbayaashood ay lahaayeen iyo caado foolxun markaasay yidhahdaan aabbayaashayaan ka soo gaadhay waa daliilka daliilka dadka shayaadiintu wadato ayaa ku adkaysta iyadoo qur-aan loo egin oo xadiis loo egin oo qiyam iyo akhlaaq iyo wanaag iyo xuumidna loo egin ayaa la leeyahay aabbayaasha dadka muminiinta ah ilahay baa na faray layda rasuulkaa na faray aayad baa sheeg xadiid baa sheegay sheegaas ugu wanaag sababo kala laakiin iyagu waxay leeyihin wajadnaa calayha aabaana wallahuna marana biha waanay ku arkeeyey waxaa aabayaashayaan kusoo gaadhay ilahay baa na faray cadna ilahayna saasee badana qureen ilaahay wuxuu ku jawaabay in allaha laa yaqru bilfaxshaa waa run ilaahay wuxuu faraa dadka wixii wanaagsan foolxuma ilahay ma faro in allaha yamuru bilcadli wاlإxsaan waإitaa'i di lqurba wayanhaa can اlfaxshaaءi wاlmunkari wاlbagyi lacalakum tadakaruun saasa ilahay intaasoo wanaagyaalana uu ifaraa intaasoo xumaanana uu diidaaba wakara ilaykum اlkufra wاlfusuuqa wاlcisyaan saasaa markuu dadka manhajka wax ugu cadaynayaa mooyaane laa ya'muru bilfaxshaa wuu baluu nahiyaa ataquluuna cala allahi maa laa taclamuun qul waxaa tidhaa nabi maxamedow amara rabbii bilqist ilaahay ma cadaaladdu faraah wa aqimuu wujuuhakum buu faraah wejiyadiinna toosiya leh cinda kulli masjid masjid walba marka aad joogtaan wejigiinna toosiya wadcuuhu ilaahay caabuda barya mukhlishiina lahu ddiin idinkoo cibaadada u gooni yeelaya kamaa bada-akum sidii uu idinku bilaabay ka ayay idinu noqon doontaan maalinta qiyaamaha idinkoon dad iyo duunyatoona lahayn buu ilahay isoo uwin fariiqan hada qayb u hanuuniya ummadii wa fariiqan qaybna xaqa calayhim dalaala baadi ku rugooday innahum kuwa ambalay ittakhad shayaaطiin shaydaanadii bay ka dhigteen awliyaaa tol iyo xig min duuni illaah iyagoo ilaahayna weli ka dhiganaynin wayaxsabuuna waxay u malaynayaan shaydaanka ehelkiisu annahu muhtaduun inay hagaagsan yihiin hanuunsayinbe weliba isu haystaan foolxumada kale haysan ilaahay waxa uu faraa dadkas foolxumo ma fara wuxuu faraa cadaalad alqasd cadaaladbu faraa alqasd waxa uu rususha usoo diray uu usoo dejiyey kutubtana waa xaqiijinta cadaaladda caalamkanna cadaaladaasu la wada doonaya cadaaladuna waxay ka bilaabataa ilaahay oo tawxiidkiisa la sugo leannahu xaqiisii baa la siiyey cadaaladdamaduna waxay ka bilaabataa ilaahay oo xaqiisi iyo cibaadadiisa iyo tawxiidkiisa la diiyo cadaaladna hel yaala ummaddu canadan haddii ay ummaddu cadaalad weydana nololimama jirtaa laqad arsalnaa rasulanaa bilbayinaat وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط siay dadku cadaalada ugu toosnaanaba kutubtana u soo dejiyaa rusushana u soo diraabaa ilahay addiinu diinu alcadli walmusaawaat waa diinta uma sini karta ilaahay u sini karaa cadaaladna u keeni karta dadka amara rabbii bilqasd waxa ilaahay uu faray waxyaalaha cadaaladii lagu helayaa rabbi uu sii tiimiyo tafaasiil uu ka sheegayo laba arrimood oo cadaalada asal u ah laba arrimood oo camalka saalixa asal u ah laba arrimood oo iyo ijaabada asal u ah waa maxay alistiqaamatu walikhlaas waxalla waxaad qabanaysaa inuu yahay wax toosan war mu toosnaanaya markuu diin ilaahay waafaqsan yahi isla markaana daacadnima ay ku jirto waxaanu hadduu toosan yahay laakiin nifaaq iyo khiyaana ay ku jirto toostaantiisu ma tirsanaa waxaad samaynaysaa hadduu iyo samaan iyo khushuuc iyo daacadnima ku jirto oo aanan waxba kharide wax qarib lahayn oo niyad wanaagsan tahay laakiin uu qalloocan yahay oo diinta uu khilaafsan yahay daacadnimadu shaqaynayso marka cadaaladda asalkeedu waxa weya qofku inuu yahay qof sharcigana ku toosan daacadna labadii shardiba halkan ilahay uu sheego wuxuu yihi waaqiimu wujuuhakum cinda kulli masjid markastoo masjid joogtaan oo ilaahay caabudaysaan wejigiina toosiyo istiqaamo la yimaad diinta ku toosbaada wax diini oo kosha ku cibaadaysba ku camalfala wadcuuhu mukhlisiina lahu diin ilahayna caabudaya inkoo daaco ah oo cibaadada u gooniyaa daacadnimo iyo istiqaamo ha jirto labadaasashati labadaa marka had iyo jeer ummaddu ay la timaado aakhirey faa iyo adduunyaday faa aakhira kolkii ilahay soo dhiga wuxuu i kamaa bada'akum tacuduun aakhira kana xusuusinta waa laga maalmaa daacadnimada camalkaaga iyo khushuucdiisa waxa ka qaybahoo qurxinaysa inaad aakhira xusuusanto marka sidii aan idinku bilaabaan idinku soo celinaya macnaheedu waxa weeye dadku imika markay halkan joogaan dhar bay leeyihiin ubad bay leeyihiin adduun bay leeyihiin ehel bay leeyihiin dowlad bay wax badan bay tirsadaan oo ilaahay baa ku ilaawaansanaya isugu qalcinayaan laakiin qofku markuu soo dhashay dee ma lahayn dharna ma lahayn dadna ma lahayn duuniyana ma lahayn waxbaba muu lahayn guriga gacan buu lahaa mujo ah oo waxba kala garanay maalinta qiyaamahana qofku isagoo sidaa uga faranbaran wuxuu ku faanaya oo dhan ayaga halin keenaya haddaba ku fikir waxa ilaahay isku seegi lahayd inay halkan yaallo oo dhan adiga oo amuriya gacanka ah inaad ilaahay iska soo hortaagi karo hadduu ku labisana dhar waad heli inuu qaawanaantaa kugu baxay inaadoo qaawan munaafiq gelin wanacuudu billahi min dalik kamaa bada'akum tacuuduun qoladii hanuuntay ilahay isagaa isu idaafeeyo waxa uli fariiqan hadaa qolo ilaahay baa hanuuniyey qolada kalena halwar waa ku rumoobay dushooda walaqad shataqa calayhi ibliisu dannan marihii ibliisye balanku qaaday ayuu ku hirgelin marka wixii wanaagsan ilaahay baa loo nisbaynaya wixii xunna shaydaan iyo qofkaa loo nisbaynaya rabbuna waxa uu ku celiyay digniinta dadka had iyo jeer halabsan haddaad aragto oo atbaacda iyo xulafada iyo isbahaysiga shayaadiinta innahum ittakhaduu shayaatiina awliyaa min duuni illaah markay ilaahayna ibliis u joogsatay ibliis bay doonta ilaahayna way ka tegeen wayaxsabuuna annahum muhtaduun waa aya darada kala haysata facabay isu haystaan inay hagaagsan yihin waa kuwa afaanayee dadka u gacan haadinayee soo bidhaansanayolay dadka baxaya iyo horukaca ibliis kuwa kacaya intii kala u baaqaya markaasay leeyihin annagaa haruusan annagaa ilbax annagaa reerbagaada annagaa dabaqada koobaad iyo adduunyada koobaada soo bidhaansada wayaxsabuuna annahum muhtaduun laakiin dee dadka ilaahay uu hanuuniyey ilaahay bay ka dhagaysanayaan kuwa aan baga kuwaasay ka dhagaysanayaan oo ay daba dhaqaajinayaan aa inaaqula arooraan haadaa subxaanahu wa tacala